xadiidka cabdillahi bin sacuud baa darsigeena ugu dambeeyey korontadu inaga tagtay xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaamada shayga ugu horeeya addoommada lagu kala saari doono ama lagu kala xukumi doono inay tahay wixii dhiig ah ee la daadiyey xadiid kalaa jira oo isagana sugan oo dhahaya awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaamati asalaa waxa ugu horeeya lagala xisaabtamo maalinta qiyaamada waa salaada marka salaada u horeysa iyo dhiigga u horeeya isma diideyso iskama hor imaanayso midda dhiigga waxaa laga wadaa wixii xuquuq bini aadam ah ama khalado bini aadamku isu geysto waxaa ugu horeeya dhiigga wax la kala saaro dhiigga u horeeya wixii faraa-id ahoo ilaahay addoommada oo waajibaad iyo xuquuqdiisa ana salaada u horeysa sidaas bay ku kala wajahaan culimmadu oo ma'muuraadka shareecadu abaartayna salaadda ugu horeysa manhiyaadka layska reebayna waxaa ugu horeeya dhiigga ugu horeeya waana waxyaalaha kutusaya inuu dhiiggu aada khatar u yahay halis u yahay aada in looga taxadarana inay waajibtahay khaasatan xilliga fitanku ay taagan yihiin waa in taxadar ziyaadaa uu ruuxu qaato wey macna ousan ku fududaan dhiigga haddaad aragto ruux dhiigga daadintiisa ku fudud waxay kutusi diindaro yani diindari darri iyo wuxuu kutusi dacfu liimaan iyo diin la-aan buu ku tusayaa maxaayl ruuxu kulamaa iimaankiisa iyo diintiisu xoog badan tahay aada buu uga taxadaraa dhiigga cabsi badan khaasatan haddii aynan u caddayn wejigu uusan u caddayn oo ruuxa iska caddaha dilkiisu bannaan yahay hadduusan ahayn sidaas macnaha xataa marmarka qaarkood baa waxaa dhici jirta saxaabadu ridwaanullaahi calayhim iyadoo eh, xataa dilka la faray ayay calaamad markay arkaan ruuxan dilkiisa iyo diliddiisa reebaysa bay ka istaagi jireen oo xadiid baa sugan in nebigu sal alay wasalam uu arkay nin tukanaya oo salaada aada u dheeraynaya ninkii markuu soo dhaafay nebigu sal ly wasalam wuxuu yidhi ninkaas yaa soo dilaya yaa soo dilaya ninkaas abubakar baa yidhi anaa soo dilaya uu tegey ninkiio wuxuu u tegey tukanaya oo salaad ku jira waa ku dhiiran waayo inuu dilo wuu isaga soo noqday war maxaa kugu dhacay rasuul ilaahay oo nin tukanayo dilkiisa waa ku dhiiran waayo waa isaga soo noqday iska fadhiisaa la yidhi yaa soo dilayaa la yidhi haddana cumar baa yidhi anaa dilay wuu tegey ninkii wuu tegey saa waa tukanaya salaad buu ku jira isaguna waa iska soo noqday markuu dil is yidhi yaa naftu waxay sii weyday nebigi waa ku amray laakiin ruuxan salaad buu ku jira waa tukanaya waa isaga soo laabtay markaasuu haddana nabigu mar saddexaad wuxuu yihi yaa soo dilay cali baa yidhi anaa soo dilay cali markuu meeshii tagay ninkiiba waa waayayba markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alla lay slam haddaad dili lahaydeen wuxuu noqon lahaa fitno bilowgeed iyo dhammaadkeed buu noqon lahaa macnaha waxaan ka wadnaa ninkaa dilkiisa uu nebigu amray ijtihaad maaha waa nas waana la xadiday waana la amray haddana saxaabadaasi waa ku dhiiran waaye sababtu maxay tahay sababtu waxa weeyaan salaadan uu tukanahayo leanna nebiga horey wuxuu u baray dadka tukanaya halaynina oo wuxuu yidhi waxaa layga reebay dadka tukanaya layntooda marka ruux tukanayo calaamaadka islaamku ka muuqda ama shahaadanaya inaad disho misle fudud maaha misle fudud ma aha ayb qadiyadaad ku ijtihaaday ama nin wadaada ku ijtihaaday iskaba dhaafe qadiyad nas ah oo qaatica bay saxaabada cabsidaa ka muujin jireen saas daraadeed ba waxay yidhaahdaan afar cabdullahi bn mascuud oo qaacid ahaan loo isticmaalo alkhaطa'u fi lcafwi khayru min alkhaطa'i fi lcuquuba ah, inaad ku gafto cafiga ayaa dhaanta inaad cuquubada ku gafto ruux dil mudnaa inuu fakado oo uu sidaa ku fakado ayaa waxay dhaantaa ruux aan dil mudnayn in la dilo taas waa dhaanta marka khaasatan xilliga fitanku jiraan oo dhiiggu fududaado ruuxa muslimka waa inuu taxadarkiisa qaato an samurata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi man qatala ruuxa dila cabduhu addoonkiisa qatalnaahu waanu dilaynaa buuri man qatala ruuxii dila cabduhu addoonkiisa qatalnaahu waan dilaynaa waman jadaca ruuxii san gooya cabduhu addoonkiisa sanka ka jarana jadacnaahu sankaan ka goynayna waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu iyo afartii waxasanahu waxaana taxsiiniyey atirmidiyo wahuwa xadiidkan min riwaayati alxasan albasriyi wey xasan basri warintiisa wey can uu ka warinayo waqad ikhtulifa waana laisku khilaafay fii samaacihi xasanulbasri maqalkiisa uu xadiidka maqlay minhu uu samuro ka maqlay maqalkiisa guudna waa laisku khilaafsanya xadiidkan khaas ahaanna waa laisku khilaafsanya inuu ka maqlay wa fii riwaayatin waxaa ku sugan riwaayati abi daawuuda wanasaa-iyi i iyo abu daawuud riwaayadooda waxaa ku sugan biziyaadatin baa ku sugan Ah. ziyaadatun baa ku sugan omah maxay tahay waman khasa ah. ruuxii xiniyo siiba oo dhufaana cabdahu addoonkiisa khasaynaahu waanu dhufaanaynaa ruuxii addoonkiisa soo qabta xiniyaha siiba oo dhufaanana isagana waan dhufaanaynaa wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakim baa saxiixiyey wasaxaxa wuu saxiixiyey alxaakimu hadihi ziyaadata ziyaadada wuu saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay saxiixinteeda laakiin ayb eh, kadalika waan dhihi lahaa imaamu tirmidi cabdullahi bn madini wuxuu ka guuriyey inuu xadiidkaas qabay oo sidaa uu qabay bukhaarina sidoo kale wuxuu hi aniguna sidaasaan qabaa kama fi lcilal kabiir litirmidi saasuu kusoo guurinaya ibnu madini iyo bukhaariya inay qabeen xadiidkan macnuu ku tusay oo muxuu yahay yani in addoonka sayidkiisa hadduu addoonka dilo loo dilayo hadduu xubin ka gooyona sayidka laga jaray oo loo qisaasayo xadiidku laakiin waa xadiid daciif cala saxiix liannu waa mide khilaaf waxaa ku jira xasanu lbasri samaaciisa min samura waa masale khilaafiya cinda almuxadisiin oo caan ayib taa waxaa ka daran haddiiba min xayu aljumla la yidhaahdo wuu ka maqlay xasan lbasri waa mudallis wuuna cancaneeyey oo can buu ku wariyay xadiidka samuro kaga wariyey cancanatu lmudalisna waa daciifa saas man lanna ixtimaalu linqiaac baa ku jira sidaas daraaddeed xadiidku waa daciif xadiidku waa daciif oo ma sugna ayib saas daraaddeed baa imaam axmed caleyh raxmatullah fii masaaili fii masaa'ilihi oo wiilkiisa cabdullaahi uu ka warinayo waxaa ka sugan inuu yidhi akhsha an yakuuna hada alxadiidu laa yahbut waxaan ka baqaya xadiidkan inuusan sugnayn ibnu maciin baa daciifiyey sidoo kale waxaa kaloo daciifiyey ibnu jawsi fi taxqiiq sheekh albani fi lmishkaah tacliiqiisa mishkaat musaabiixa daciifa ibn dawuudka iyo ibnu maajaha labadaba intaba uu ku daciifiyey ayib xadiidku marka xadiis sugan maaha ciladiisuna waa can canas lxasan cancanatu lxasan oo mudalisa ciladiisu waa taa xadiidku hadduu sugnaan lahaa waxaa laga faa'iidaysan lahaa sayidka hadduu addoonkiisa dilo ama xubin ka jaro in loo qisaasayo sidaana waxaa ku tegey bacdu ahlilcilmi oo cali ibn madiini iyo imaam iyo rag baa ku tegey laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan waxay ku tageen sayidka inaan addoonkiisa loo qisaasayn saas wey macnaha bal iskaba dhaafe in nin ajnabi ah oo xor ah hadduu addoon dilo inaan loo qisaasayn iskaba dhaaf sayidkiise xataa nin ajnabiyo xor ruux ajnabiyo xora ah hadduu addoon dilo loo qisaasi maayo laakiin qiimihiisiibuu bixinaya qiimihiisiibuu bixinayaa sidaasay jamaahiirtu qabaan qur-aanka wakatabna calayhim fiiha ana alnafsa binnafsi walcayna bilcayni miyaad aayaddii hayd walcabda muxuu yani addoonkana addoon baa loo dilaya aayadii lahay addoonkana addoon baa loo dilaya saasay cuskanayaan macnaha marka waxay leeyihiin addoon iyo xor laysuma dilo jamaahiirtaa sidaa qaba xadiisku waa xadiis daciifa hadduu sugnaan lahaana macnaha ay bukhaari iyo madini ibn madiini mareen ayuu xoojin lahaa macnaha can cumar bni khaaabin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuulallahi baan maqlay sal lay slam oo yaquulu leh laa yuqaadu laba qisaaso alwaalidu kii wax dhalay bilwaladi ilmaha dartii looma qisaaso kii ruuxii wax dhalay ilmihiisii hadduu dilo ama jirka qayb ka mida ka gooyo ama dhib u geysto waalidka la qisaasi maayo ilmaha dhibku u geysta dartii loo qisaasi maayo waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wtirmidiy wbnu maaja wasaxaxahu waxaa saxiiyey ibnu jaruud walbayhaqiyu waqaala tirmidiy wuxuu yihi inahu xadiidkani mudaribun mudarib mudaribka waxa weeye waa xadiidka wujuuh kala gedisan lagu wariyey wujuuhdiisaa kala gedisane iskhilaafsanna aan la kala rajixi karin hadduu tarjiix suuroobi karayo idiraabku dhib male markaas oo wejigaa raajixa waa la qaadanaya awjihda kalena daciif bay noqonaysa ayb xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira alxajaaj ibnu artaa nin la yidhaahdo oo mudallis ah sidaasuuna xaafidku fi talkiis ku cileeyey isagaasuu ku cileeyey ibnulmadini baa daciifiyey laakiin waxaa mutaabaceeyey ibnu lahiica oo isagana dacfi ku jiro daciifa maxamed ibnu cajlaan raggaasaa mutaabaceeyey a nimankaasi mutaabacadooda xajaaj ay mutaabaceeyeen buuna xadiidku ku sugnaanaya shawaahidna wuu leeyay xadiiu cumar iyo xadiid ibni cabaas oo mid walba baxfi ku jiro baa u markhaati kacaya yani axaadiistu yani isu markhaati kacaysaa mid walba gooni ahaantiisa waa daciif oo sanadkiisu maqaalka u marna laakiin markay isu timaado way isxoojinaysaa sidaasuu xadiidku marka ku asaxayaa ama cala aqali taqdiir xasan ku noqonaya saas daraaddeed buu sheekh albani caleyh raxmatullah bimajmuuci uruqihi ayuu ku saxiixiyey fii riwaay alhaliil ayib xadiidku marka waa sugan xadiidku muxuu ku tusay wuxuu ku tusay hadduu waalidku ilmihiisa dilo inaan loo qisaasaynin inaan hee loo qisaasaynin sidaana waxaa ku tagay jamaahiiru ahlilcilmi culimada badankood saasay qabaan xanafiyada shaaficiyada xanaabilada yani axmed iyo isxaaq iyo keyrkood halkaasi maraya oo waxay leeyihiin waalidka la qisaasi maayo waalidka la qisaasi maayo sababtu waxay leeyihiin eh, waa siday ku cilaynayaan naskuna wuu ku tusay ta labaad weeye liana alaba aw liana alwaalida sababun fii wujuudi lwalad waalidku wuxuu sabab u yahay ilmaha imaanshihiisaba marka ilmihii inuu sabab u noqdo waalidka dilkiisa sax maa bay leeyihin waa midda labaadee qisaastu waxay ku dhacdaa bay leeyihiin dilka kaska ah uma badna waalidku marka inuu ilmihiisa inuu dilo u kaso laakiin waxay u badantao qaalibku tahay asagoon dil islahaynoo edbinahaya inuu gacantiisa ku dhinto lianna shafaqada waalidnimadabaa diidaysa inuu ilmihiisa kow ka siiyo waa qaalibku ah mar hadday sidaas tahay waalidka in loo qisaaso waalidka ilmaha loo dilo maya bay idhahdeen xadiidka masaladaas ku cado mar hadduu xadiidku sugan yahay nas buu ku yahay wa huwa araajix ayib alimaamu maalik caleyh raxmatullah isagu wuxuu maray waalidka hal mar baa la qisaasi karaa oo ilmihiisa loo qisaasi kara hadduu ilmaha dilo waa goorma wuxuu leeyahay hadduu intuu seexiyo gowraco ah, hadduu ul kaga dhacdo ama xabadi kaga dhacdo ama isagoo edbinahayo waxoogaa si wax ugu dhacaan oo dhinto la garayo wuxuu leeyahy markaasoo kale edbin baa loo qaadan karaa laakiin ilmaha intaad seexisood mindi usoo qaadato inaad qoorta ka goyso wuxuu leeyahay ma ixtimaali karto markaas muxuu ahay khata iyo gaf iyo waa waa waa badheer wey markaas mar hadday suuradaa noocaas oo kalea badheer tahay ha la dilu leeyahy waalidka xadiidka cumuumkiisa iyo itlaaqiisa diidan ra'yiga imaam maalik caleyh raxmat ullah ayib ilaan xadiidku ma kala qaadin xadiidku ma kala qaadin ayib waxaa kaloo laisla ogol yahay haddii la yidhi waalidkii la dili maayo horta waalidka waxaa soo gelaya cala araajix waana ra'yiga jumhuurtae inta dhashay ama xagga hooyaha ka yimaadeen ama xagga aabbaha ka yimaadeen aabbihii baa soo gelaya awowgiina wuu soo gelaya awowga hooye ha noqdo ama awowga aabba ha noqdo kadalika waxaa soo gelaysa min baabin wlaa hooyadii iyo ayayooyinkii baa soo gelaya lanna kulligood waalid baa la odhah sooma waalidkaasay soo wada gelayaan marka looma qisaaso ilmuhu asalku ka soo jeedo looma qisaaso eh, laakiin ijmaaca waxa oo laysla ogol yahay haddii qisaasta uu ka fakado mag iyo diya laga qaadaya ititaawa lasla ogolyahay waana daahirka nusuusta qur-aanka iyo sunnada itlaaqoodii cumuumkooda laga qaadanaya wax ka kor yeelay ma jiro magtii dilkii iyo qisaastii unbaa laga kor yeelay amaa magtii wuu bixinaya magtii wuu bixinayaa kafaaraday isku khilaafsan kafaara ma ku laazimaysaa mise kuma laazimayso hadduu makta bixiyo magta wax ma ku yeelanaya isagu magta marka la qaybsanayo ilmuhu dilay ilmihiisa ah magtii uu ka bixiyey wax ma ka dhaxlaya jawaabtu waa maya laa yariu alqaatilu waa kaan soo marnay soo garmaysaa kitaabu eh, mawaariid faraaid baan kusoo marnay yani ruuxa dilka gacanku dhiiglaha ah ruuxuu dilay xoolihiisa wax kama dhaxlo marka magta inuusan waxba ka dhaxlayn waa ijmaac bannaankaasaa la istaajinaya qaraabada kala dhaxlay caruurtay walaalaha yihiin iyo dadkaa kale ayaa dhaxlaya hadduu mxu aruur lahaa iyo wahaa kada isagu laakiin dhaxalka wax kuma leh waxay isweydiinayaan la gelay magtii inuusan waxba ku lahayn oo dee gacantuu lahaa laakiin xoolo kaloo uu lahaa ilmuhu hadduu xoolo kale lahaa oon magtan aan ahayn dhaxalka waxaa ku leeyahay cinda aljumhuur culimmada badankood iyadana maya ama xoolo kale ha noqdeen ama magtii ha ka soo jeedeen ilmo uu dilay dhaxalkiisa waxba kuma leh wa hada huwa araajix lianna daahirkiisa sida faa'idaynaya macnaha ayib wacan abi juxayfata abu juxayfa waxaa laga warin qaala inuu yidhi qultu waxaani licaliyin ah, ka warna hadday cagsi noqoto oo uu ilmuhu waalidkii dilo ya taasi waxa way hadal ma leh bilijmaac bal cuquubad dil ka weyn hadday jirto waaba la marin lahaa kaas cuquubad dil ka weyn hadday jirto waaba la marin lahaaba maxaa yeelay dilka ruux ajnabiya aada disho ood xaqdarro ku disho iyo inaad waalidkaa disho sooma kala cusla ka culus marka waa la qisaasi ilmaha waalidkii dila waa la qisaasi isaga bal bacdu ahlicilmi baa waxay leeyiin xataa cafi xataa ma aqbalay leeyihi xata in la cafiyo ma aqbalay bacdulcilmi qaba wa can abi juxayfata qaala wuxuu ihi qultu waxaan ihi caliyin cali waxaan ku idhi hal cindakum agtiinna ma ahaaday shay-un shay oo min alwaxyi waxyiga ka mida a kayra alqur'aani oo quraanka aanka ahayn wax waxyi ah oo ama ama qur-aana ama xadiis oo qur'aanka yaalla aan ahayn wax waxyi ah oon qur'aankaasi dadku wada hayaan ahayn ma jiraa oo agtiinna yaalla cindakum yuu ka wadaa aalubeytku ka wada haddaad aalubeytkii nebiga tihiin wax gooni ah oo waxyi ah oo dadku ayna idinla qabin oo idinka idinku khaasa ma jiraan su-aashaasi waxay ku timid jamaaco shiicada ka mid a ah. ayaa wakhtigaa waxay qabeen oy sheegeen oo faafiyeen oy sheegi jireen in aalubeytku ay qur-aan khaasa hayaan oo waxyi khaasa ah oo iyaga lagu khaas yeelay in ay hayaanoo ummadda inteeda kale ayna la qabin waktigii cali oo noolba shiicadu waxaa qabtay su-aashan marka sidaasay ku imaanaysa caliyo waxaan ku weydiiyey aalu beytkii haddaad tihiin waxyi aan qur-aanka ahayn ood haysaan ma jira oo khaas qaala cali wuxuu ihi laa maya waladii mid baan ku dhaartay falaqa dilaaciyey oo kala jeexay alxabata xabadda kala jeexay alxabba waa abuurka dhulka la geliye waay ah, abuurka dhulka la geliye markuu geedku ka baxayo wuu biqlaa sooma wuu kala dilaaca falaqasaasa la yidhaha waladii macbuud baan ku dhaartay falaqa dilaaciyou kala jeexay alxabata xabadda abuurkaee dhulka la geliyey oo wabara'a abuuray annasamata nafta abuuray baan ku dhaartay allaha naftana abuuray xabadda dhulka la geliyeyna kala jeexay baan ku dhaartee maya buuri ah, wax waxi oo lagu khaas gooni u hayna ma jiro ilaa fahman faham mooye ilaa fahman mooye oo yucطiihi illaahu alla uu siinayo tacaala ku dhahaya rajulan nin uu siinayo fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisana uu ku siinayo mooye faham uun ilaahay uu addoommada qaar ka mida siiyo oo qur-aanka uu ka helo ka siiyo mooye wax kaloo nagu khaasa ma jiro fahamkaasna dee khaas kuma aha soo ma lanna qur-aanka dad baa ilaahay faham khaasa ka siiya oo dadka kale uga faham badan soma cali bn abi aalib raggaasuu ka mid ahaa cabdulahi bni cabaas kayrkood saxaabadu waxaa jiray takhasus gooniyay qur-aanka u lahaa ah, oo waxaa dhici karta aayadda qur-aanka adiga markaad akhrido ruux kalena akhriyo faham uu isagu ka fahmay iyo macno uu kala baxay inaad adigu gaari kari weydo kala bixi weydo soma marka faham ilaahay dad gooniya uu siiyo qur-aanka ka siiyo waa dhici kartaa buuri laakiin waxii kaloo gooniya ma jiro ayib ilaa fahman fahm mooye oo yuctiihi illaahu alla uu siinayo tacala kulahay rajula nin fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisana uu ku siinayo iyo wamaa shay mooye fii haadihi saxiifati waraaqdan ku qoran fahamkaasi waa mid oo ilaahay ciddu doonu ku khaas yeela waxaa kaloo iyadana jira oo iyadana uu ka soo reebayaa shay aan waxay ahayn agtanada ma yaallo ilaa fahamkaas iyo waraaqda wax ku qoran mooye waraaqda maxaa ku qoran marka wailaa maa fii hadihi saxiifa markaasu wuxuu soo bixiyey waraaq oo wuxuu ka saaray seeftiisa galkeeda ayuu waraaq qoran ka soo saaray qultu waxaan igu idhi wamaa fii hadihi saxiifati waraaqdan maxaa ku qoran waraaqdan maxaa ku yaalla qaala wuxuu yidhi alcaqlu makti baa ku taalla magtii baa ku taalla yacni axkaamtii magta iyo qiyaasihii magta iyo noocyadii magta magta axkaamteedi baa ku qoran saas way macana alcaqlu waa diyada waay caqli waxaa loogu magacaabay diyada geel baa asal u ah magta iyo diyada waxayna samayn jireen geela intay markii lasoo kaxeeyo ayaa ruuxa dhibka loo geystayee magta iskale ma dadka magta leh gurigooda hortoodaa lagu dabri jiray lanna caqligu asalkiisu waa dabarka saas way maanaa alcaqlu waa dabarka caqliga bini aadamkana caqli waxaa loo yidhi lianna bini aadamkuu dabraayo xumaanta ka dabraa ma tanna diyadana waxaa caqli loogu magacaabay geelii baa meesha lagu soo dabraa marka caqligaasi waa waa waa waa magti wey maanaa yani noocyadeeda iyo axkaamtay kale leedahay waxan wey wa fikaakul asiiri alcaqlu qaala wuxuu yidhi alcaqlu baa ku sugan saxiifada wa fikaaku lasiiri ama fakaaku lasiiri labada waa la xarakeeya in ruuxii la qafaashay lasoo fakiyo ah, oo gaalada gacantooda laga soo daayo xarintaas iyo isjeclaysiinteeda iyo isku boorinteeda iyo is-amrideedana waa ku taalla oo ruuxii muslim oo gacan gaalo gala in gacantooda laga soo saaro biayi sabiil oo sharcadu gasho wa anlaa yuqtala inaan la dilin muslimun muslim inaan la dilin baa ku qoran bikaafirin gaal sababtii loo dilin hadduu muslimku gaal dilana inaan muslimka loo dilin oo loo qisaasin rawa buhaariy baa wariy xadiikaas ayb saxiifadaas waxyaalo badan baa marka ku yaalle waxyaalaha ku yaalla waxaa ka mid a maala almadiinatu xaram magaalada madiine inay xaram tahay iyo qiyaastii xaramkaa ka mid a maala waxaa ka mid a lacna allahu man dabaxa ligayr illah yaa ka mid ah saxiifada waxa ku yaalla lacnadda ilaahay ku dhacdo ciddii cid aan alla ahayn wax u gowracda makhluuqaadka ruuxii wax u gowraca oon allah dartii aan ula jeedin lacnada ha ku dhacdo waxaa ka mid a ah sadaqada iyo zakada ayadana maqaadiirteeda iyo qiyaasaha zakada waxyaalahaasoo dhan baa saxiifa lagu qoray xadiidka waxaa loo keenay oo baabkan hadda loo keenay baabuljinaayaat ama kitaabuljinaayaat waxaa loo keenay beesha ugu dambayso oo laa yuqtalu muslimun bikaafir halkaas wey maqsuudka ama maxalushaahidka ayib sidaana waxaa qaba jumhuur ulculamaa culimada badankood baa qaba muslimku hadduu gaalka dilo oo kas u dilo inaan loo qisaasayn oon loo dilayn gaalku waa noocyo mid waa xarbi oo isagiiyo muslimiinta dagaal baa ka dhexeeya kaa dilkiisa in loo dilo mooyaa iskaba dhaafi ajirbuuba keeli sooma taa lagama hadlayo laakiin waxaa laga hadlayaa gaalka aan dilkiisu bannaanayn hadduu dilo ah, maalan dhimmiga ku jira muslimiinta dowladooda ku hoos noole jizyada iyo magta bixiya ee mujtamaca ka mid ah dowladda muslimkana ku hoos nool waa dimi baa laydhaha waxaa soo gelaya maalan musta'manka ammaan baa la siiyey oo wakti buu waddanka joogayaa waana noqonayaa fiisa la soo siiyey arrimo ganacsi buu u yimid arrimo caafimaad buu u yimid maalan muxuu ahaaye eh, safaarad waa ergey muhimad buu u yimid waa la ogolaaday intuu ka noqonayo musta'man waay mucaahadkaa ka midoo ballan baa la siiyey way ka yara gedisanta ballan buu ku joogaa iyo cahdibuu dhulka muslimiinta ku joogaa kuwo badan oo noocaasaa jira marka gaalada ka midoo dhiiggoodii xoolahooda uusan bannaanayn kuwa laga hadlayo kuwan dambe wey marka hadduu muslim kii dilo kas u dilo ma loo qisaasayaa oo sidii isagoo muslim digalayo kale muu ka dhigan yahay mise ma aha wa xadiidku nasan marka wuxuuhi loo dili maayo inaan loo dilaynina jumhuurtaa qabta ayib jumhuurtaa qabta inaan loo dilayn haddii la yidhi loo dili maayo macnaheedu waxa weeye magtiisii baa laazimaysa w mag buu leey qasab leanna dhiig xaaraama sideedaba haddii la galo oo aan bannaanayn kas iyo ka ma'ba dhiiggaana qisaasi markaasi ayna ka laazimin oo la qisaasanin ruuxa magtii waa inay laazimto wey allahuma inay dadku cafiyaan mooye iyagay cafin karaan dadka magta leh ayagu dhiiggiina qisaastiina way cafin karaan xoolihiina way cafin karaan haddii cafigaa la waayo qisaas hadday laasimto ay cafiyaanna waa inay magtii helaan haddayna qisaasi jirin oo khata uu yahay ama shibul camdi yahayna muxuu ahaay waa inay magtii helaan saasmaimaam abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey muslimka hadduu dimiga muslimku hadduu dimiga dilo in loo dilayo laakiin mustacmanka loo dili maayo buu leeyahy cumuumaadka qur-aanka iyo wuxuu deliishaday axaadiis daciif cumuumaadkana waxaa lagaga jawaabay nas khaasaa meesha yaalla axaadiista daciifka ana waxaa looga jawaabay laa tasluxu lilixtijaaj saas way macana marka sawaabku waxa weye loo dili maayo xadiidkana nas ku ah maalik iyo layth bnu sacad waxay ku tageen iyagu muslimka hadduu dilo dimmi ku dhex nool mujtamaca muslimka oo dowladda raciyadeeda ka tirsan hadduu dilo hal mar baa loo dili bay leeyihi idaa qatalahu kiila hadduu u dilo kiilo u dilo kiiladana waxaa la yidhaahdaa inuu intuu seexiyo uu gowraco hadduu intuu seexiyo muslimkii dimbigii intuu seexiyo uu gowraco mariyo maaligii leyt waxay leeyihiin xaaladaa iyada ah waa in lasoo qabtoo loo dilo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan sidoo kale haddii ruuxa noocaasahee gaalka dilay fasaad uu caam ku yahay iyo inuu dimaada daadiyo oo ruux shar badan u yahay lidari fasaadihi waa loo dili bay lidari fasaadihi marka waa loo diliyo xukuumaddii dowladdu go-aan way qaadan kartaa masaladu marka waa masale khilaafiya laakiin nasku wuxuu leeyahay laa yuqtalu muslimuun bikaafir wuxuuna ka mid yahay min siyaqi cumuum bay ka mid tahay sidaasaana raajixa siday jumhuurtu qabto wa ahrajahu waxaa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariye abu daawuud xadiidka waxaa kaloo inoo faaideeyey oo faa'iido weyn ah warka shiicadu ay sheegto oo madhabkooduba ku salaysan yahay oo aalubeytku inuu muslimiinta intooda kale waxyi iyo cilmi iyo qur-aan ayna muslimiinta kala haynin oo saxaabada kala haynin inay aalubeytku hayeen warkaasi ilaahay fadligiisa xilligii saxaabaduba noolaayeen buu soo baxay cali bin abi aalib baana wuxuu noqday ninka ugu horreeye buriyeyba oo yii waxba kama jiro shiica warkeedu been iyo marka akaadiib buu ku salaysanyah iyo waxaan jirin aarajah waxaa soo saaray xadiidka axmedu axmed baa wariyey waabu daawuuda wanasaa min wajhin aakhara weji kaliya ariiq kale ku wariyeen can caliyin bay ka wariyeen radi allahu tacala canhu wa qaala fiihi wuxuuna yidhi qaala fiihi wuxuu yidhi nebigu sal lay slam almu'minuuna mu'miniinta tatakaafa-u waxaa isugu dhiganta tatakaafa'u way isu dhigantaa dimaa'uhum dhiigagyaalkoodu way isu dhigmaan muminiinta rag iyo dumarba dhiiggoodu wuu isu dhigmaa yani almuminuuna tatakaafa'u dimaa'uhum saasaa asal ah magta iyo qisaasta iyo dhiigga waa siman yihiin allahuma wixii nas la helo ama ijmaac ka soo reebayo mas'ale hebla laguma sna mooye asalkule kama soo horay asalku waa sidaas waxay masaladaasi radinaysaa jaahiliyadii carabta islaamka ka hor dadku qaar waxay ahaayeen shurafa ah iyo qaar wudaca ah dad hoosoo la liido iyo dad ashraafo muxuu ahaaye la sharfo oo mujtamaca dhexdiisa sharaf ku leh dadka marka la liidee mujtamaca dhexdiisa ku nool dhiiggoodu waa ka rakhiisnaa dadka sharaf kale magacale waa ka rakhiisnaa jaahiliyadii baa sidaa ahayd waxyaalaha islaamku buriyey bay ka mid tahayo ama qari noqo ama faqiir noqo ama madaxweyne noqo ama miskiin noqo dhiig waa dhiig ama ree hebel ka dhalo ama laangaab ka dhalo ama laandheere ka dhalo ama guunda ka dhalo ama gob ka dhalo hadday wax guun la yidhahda jirto waay waxaa doontooda u ahri dhiig waa dhiig marba hadduu mu'min yahay dhiigooda waa isu dhigmaa warku halkaas ku qalay ayib ictibaaraad kaluna ka bax marka wayascaa waxaa u soconaya oo ka shaqaynaya bidimmatihim cahdigoodiiyo ballangelyadooda bidimmatihim cahdigelintooda iyo ballangelintooda waxaa ka shaqaynaya adnaahum kooda ugu hooseeya waxaa laga wadaa cahdiga iyo ballansiinta gaalada iyo dadka aan muslimiinta ahayn cahdi iyo ballan ay dhulka ku yimaadaan la siiyaay kooda ugu hooseeyaa ballantaa iyo cahdigaa bixin kara oo ka shaqayn kara hadduu ballantaa iyo cahdigaa bixiyana muslimiinta intooda kale laasim waxaa ku ah inay ilaaliyaan manahaasaa laga wadaa bimacnaa waxa weeye ruux muslimiinta ka mid ah ama mu'miniinta ka mid ah ayaa gaal wuxuu siiyey nabadgelyo cahdi iyo ballan inuu ku yimaado dhulka ku joogo ku yimaado cahdiga noocaasa yaa bixin kara horta waxaa bixin kara muminiinta kooda ugu hooseeyaa bixin kara waay kooda ugu hooseeya xataa wuu bixin karaa hadduu bixiyana mu'miniintii kale waxaa laazim ku cahdigaa ah walaalkood uu galay ee gaalkaa uu siiyey ballantaa uu siiyey inay ilaaliyaan oyna u gacan dhaafin ayaa laazim ku ah xadiidkaasi macnaha uu ku tusayo iyadana waa laysla ogolyahay oo muslimku nin gaal ahoo muslimiinta dagaal kala dhexeeyo oo gaal ah hadduu ballan nabadgeliyo siiyo loo gacan dhaafi maayo ammaankaa uu bixiyey waa ammaanay muslimiintao dhan bixiyeen xataa ruuxaasi ammaanka bixiyey haweenayba ha ahaato kama nasku uu ku tusayo ijmacna ay culimada qaarkood kusoo guurinayaan iska dhaaf ruuxu weynoo wax kala garanaye xataa in badanoo iyaga ka mida ah waxay qabaan ilmaha yarka ah ilmaha xataa aan qaan gaadhin ee mumayiska laakiin aan qaan gaadhin hadduu cahdi siiyo gaal xarbi ah muslimiintu waa inay cahdigiisaa ilaaliyaan haweeney iskaba dhaaf haweeney iyadoo nasbay balaado xadiidkii muhani soo garamaysaa nebigu sal lla alay waslam markuu maka qabsaday maka markuu qabsaday ummu haani bint abi aalib ayaa oo nabigeena adeerti ahayd ayaa nin gaaladii ka mida lala dagaalamahay bay nabadgelyo siisay ammaan bay siisay walaalkeed cali bn abi aalib ayaa marka wuxuu yihi ma daynahay waan dili war anaa ammaan siiyey faraha ka qaad bay ku tiri ma daynayihi nabiga u tiri sal la lay sl waxay ti rasuul ilaahayo nin aan anigu ammaan siiyo dadkii la laynaya lala dagaalamayay ah uu walaalkay cali leeyahay waan dilayaa nebigu wuxuu ku uhi sal ly aslam umuhaniyey nin aad ammaan siisay annaguna waan ammaan siinay buui cali waxaa la jooja hawshaad wata soo maarta marka masaladu sidaa waa lianna waxay diinta islaamku caan ku tahay dadkeeduna caan ku yahay cid ammaan sidiisaba xataa hadduu ismoodsiiyo waxoogaa ishaaro inta la siiyo uu moodo inuu ammaan dhulka ku yimid in lagu khayaamo maya saas way macana xataa qaarkood waxay leeyihiin gaalka aad la dagaalamayso ee aad dagaalka kula jirto adoo goobtii dagaalka joogo dagaal uu idinka dhexeeyo haddaad daraan dareensiiso hadduu isdhiibo inaad ammaan gelinayso dareen yar xataa haddaad siiso noocaas oo uu saa isku soo dhiibo inaad disho waa xaaraam inaad u cadaysa iskaba dhaaf haddaad tidhahdo war waan ku nabadgelinayaa isdhiib iskaba dhaaf waa warku waa cadaya sooma xataa ishaaro yar hadduu kaa dareemo ammaangelinoo saa uu isku soo dhiibo inaad disho waa xaaraam wax kale iskaba dhaaf marka masaladaasi waa masale markaas yani sariixo wayascaa bidimmatihim adnaahum saas man haddana waxa weeye odayaal iyo beelo iyo ayaa intay nabadgelyo siiyaan oo ay muxuu ahay keenaan baan xataa la dhahaynin war nabadgelyadii waxba ku jira iska tag la dhimaya waa la laynaya oo loo cadhaafaya dad dhan oo meelo ka taliya oo dhul jooga oo degan haweeneybaa ammaankeeda la ilaalinaya ma taqaano islaamku dadkeedii qaarna wuu gacan dhaafaya qaarna ammaan buu siinahaya magaxxumada faafaysa soo ma jirto so magaxxumo iyo yani islaamku u faafi mayso taasaa la diidanya waxaa la doonayaa inay ummaddu noqoto mar haddii ammaan uu ruuxani bixiyo saas hadduu ruuxu ammaankii la siiyey fasaad ku keeno oo wax fasaadinayo wax hallaynayo waa in la yidhahdaa ammaankaagii ma soconahayo na dhaaf saas ma ma aha isagoo ismoodayo inuu ammaankii ku jira in lagu dilo sharcada ilah kuma ogola saas ma nusuus cadcad waa wahum mu'miniintu yadun gacan wey calaa man cid koorbay cid korkiisay gacan ku yihiin siwaahum iyaga ka soo haray wahum yadun hal gacan a calaa man siwaahum ciddii ka soo hadhay iyaga korkood korkiisana hal gacan bay ku yihiin macnaha waxaa laga wadaa iyadana muslimiintu cadowgooda waa u midaysan yihiin inay takhaadul isku sameeyaan ama qaarna cadowgii la soo safto qaarna ka hor yimaado ama qaarna cadowgii la dagaalamayaan qaarna garabkooda ka baxaan ma ahee cadowgooda hal gacan bay u yihiinoo hal meel bay uga soo wada jeedaan waay waa u midaysan yihin marka tafaruqa iyo kala socsocodka iyo iska horjeedidda bay diidaysaa middaas walaa yuqtalu lama dilo muminun mumin lama dilo bikaafirin gaal looma dilo a mumin hadduu gaal dilana muminkan looma dilo walaa duu cahdinna lama dilo walaa duu cahdin mid cahdi iyo ballan u saaxiib a ah lama dilo fii cahdihi ballankiisa dhexdiisa laguma dilo mid ballan lagu keenay oo ballan ku yimid oo loo carablaalaadiyey oo ballan la siiyey ballantiisii isagoo ku jirayna u dhammaanin laguma dilo ayb wasaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey kadalika sanadkiisa waxaa saxiixiyey ibnu cabdilhaadi fi tanqiix ibnu xajar fi diraaya iyo sheekh albani fi lirwa waa sugan yaha xadiid walaa duu cahdin fii cahdi waxaa laga wadaa ninka ahlulxarbiga ah ee muslimiinta kula jira hadduu ammaan ku yimaado oo ammaan la siiyo qatligiisi iyo dilkiisu muslimiinta xaaraan buu ka yahay ilaa uu ku noqdo meeshiisii asalka macnahana qur-aankaa faa-ideeyey wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu mamana hadduu gaalada mid ka mida kaa dalbo in aad ammaan siiso ammaanka sii ilaa uu qur-aanka ka dhegaysto markuu muhimmadiisii iyo qur-aankii dhegaystana ammaankiisii waa in la siiyo ilaa uu ku laabto meeshii uu ka yimid ee ammaanka uu ku haystay saas macana abliqhu ma'mana waa inaad ka shaqayso ruuxan adigu aada ballanta siisay ammaankaaga ku yimid inta uu kula joogo ama mas-uuliyaddaada hoos joogo inuusan dhibgaadhin meeshiisii nabadha ugu noqdo meesha ama wax ku gaadheen ama ah ha ku nabadgalo laakiin intuu kula joogo waa inaan xifdidood ilaalisa ujeedada xadiidka loo keenay waxa walaa yuqtalu muminun bikafir walaa yuqtalu muminun bikafir masalada muhimka waxa weeye haddii la dagaalamayo oo dagaal sharciyo jihaada lagu jiro iyo haddii gaal layska celinayo iyo haddii dhul laga saarayo iyo haddii la dafcinayo iyo hadduu dalab yahay intaba xuduud bay leedahay iyo dawaabid iyo qawaaniin buu leeyahay dagaalka islaamku dagaalka islaamku xuduud iyo qawaaniin buu leeyahay waanuu iska dagaalami bilaa dawaabit shareecadu ma qorto waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum waxaa laga dambeysay walaa tactaduu kuwa idinla dagaalamayo ilaahay jidkiisa idinkula dagaalamaya la dagaalama walaa tactaduu hana xadgudbinaa leeyi ma marka anugu waan jihaadahayaa firiina waanahay ma soconayso salaad haddaad tukanayso haddaad jihaadayso haddaad xajinayso haddaad cibaadaysanayso dawaabidiiyo quyuuddii shareecada ha ka bixin ku saamixi mayso anigu cibaadan ku jiraa inay tilaabadaadiiyo iska furayiho waxaa doontaa iska samayn karto ma jirto fii kulli duruuf waa inaadan ka bixin xuduudda shareecada ka bixin oo ictidaa iyo xadgudub iyo xuduud tilaabid waa inaad iska ilaaliso waan anas bni malikin radi allahu tacala canhu ana jaariyatan gabadh gabadh dhallinyaro ah ayaa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii qad rudda asaga oo la bashaaqay ama la jejebiyey bayna xajarayni laba dhagax dhexdood isagoo lagu bashaaqay Ah. yani waxa weye gabadhu gabadh yar bay ahayd waxay qabtay yani dahab dahabkan dumarku isku qurxiyaan bay qabtay ayib marka meydkeedii waxaa loo yimidoo madaxeedii laba dhagax u dhaxeeyo dhagaxna ka hooseeyo midna korka lagaga dhuftay oo lagu burburiye madaxi lagu bashaakay fasa'aluuha markaasay weydiiyeen mayna dhibaninoo markaa naf yaroo silica ku jirta naf yar intii ugu dambaysaa kusii jirto waxbay fahmaysaa laakiin mase hadli karto fasa'aluuha way weydiiyeen oo waxay yidhahdeen man sanaca yaa sameeyey biki adiga haadaa kan yaa kugu sameeyey ma sidan yaa ku yeelay baa layidhi fulaanun miyaa ma hadli karta marka markaasaa dadkii magaalada marka la degan yaha waa la yaqaanaa dad shiriiriinaa jiro oo markii wax dhacaan uun xaggooda uun maluhu u bato soo maha khaasatan magaaladu dadkeedu hadday iska kooban yihiin markiiba waxoogaa tuhmaa dhacda dadkii un la tuhunsanaba magacyadu lasoo soo tiriye marka fulanun hebel miyaa baa la fulanun hebel miya waa la soo waday la soo waday xataa dakaruu ilaa ay sheegeen yahuudiya nin yahuudiya magaciisii baa soo gaadhay ma hebel baa fa awma'at markaasay ishaartay birasiha madaxeeday ku ishaartay oo waxay tihi haa yani saasay madaxa saasay madaxa markii magaciisa la gaadhay fa ukhida waa la qabtay alyahuudiyu yahuudigii baa lasoo soo qabtay faaqara markaasuu qirtay inuu isagu gabadhan dilay uu qirtay xogaaga dahabkaa ka qaadu islaa fa amara markaasuu amray rasuululahi baa amray sal lay wasalam an yuradda in la bashaaqo ra'suhu madaxiisa in la bashaaqo bayna xajarayni laba dhagax dhexdood in lagu bashaaqo soo qabto oo dhagaxna hoos uga dhiga madaxa midna kor kaga sii daaye siduu ku sameeyey wa muttafaqun caleyh buhari muslim baa soo saaray walafdu lafdiguna limuslim buu usugnaaday fii saxiixi muslim waxaa ku sugan qatalahaa calaa xuliyin laha uma alqaaha fii qaliibin dahab ay qabtay sababtiis buu u dilay kadibna ceel goof ah ceel buu ku dhex riday meeshaasaa gabadha laga soo saara ayib xadiidkaas waxaa laga faa'iidaysan axkaam dhowr ah oo kitaabu diyaad ku saabsan abwaabta axkaamta diyada ku saabsan waa midda koobaade xadiidka waxaa laga faa'iidaysan shay culus ruuxii wax ku dilaayay in la qisaasi oo qisaastu ay waajibayso oo shayga af kale iyo shayga culayse culusu culays wax ku dilaayay labadaba ruuxuku wax ku dilayba inay qisaastu laasimayso sidaana waxaa qaba maalik iyo shaafici iyo axmed iyo abu xaniife labadiisii saaxiib waa jumhuurta iska dheh culimmada badankood baa sidaa qaba adiga haddaad culays wax ku disho iyo haddaad af wax ku disho oo shay afle ku dishoba qisaastu waa imaanaysaa kasba haddaad u disho sidaasay qabaan abu xaniifa isagu wuxuu ku tegey qisaastu waxay waajibtaa uun shay afle markii ruuxa lagu dilo laakiin mufaqal shay culus oo culayskiisa wax ku dilaya hadduu dilku ku yimaado markaa qisaasti ma waajibayse mag baa waajibaysu leey abu xaniifa ra'yigiisaasi waa daciif waxyaalaha uu deliishadayna waxa weeyaan aahaar daciifoo sugnayn buu deliishaday jumhuurta madhabkeeda saxaho muhimmaddu waxa weeyaan dil hadduu dhacaba kas ah hadduu dhacay sababtii qisaasta keenaysa way cadidanta saasaa raajix waana sida xadiidka kutusay wa wax uu wax ku dilay ama shay afle ha noqdo ama shay culays wax ku dilaya ha noqdo qisaastu waa imaanaysaa wey maana waxyaalaha ay weliba jumhuurtu ay cilaysteen waxaa ka mid a haddii la yidhaahdo qisaasta waxaa keeno uun shay afleh haddaad wax ku disho waxay dariica iyo sabab u noqonaysaa in dadkii la laayo oo layntoodiina loo isticmaalo shay aan af lahayn ilan asalka waxay qisaasta waxaa loo jideeyey soo ma aha in dilku yaraado ama muxuu ahaye la la xakameeyo soo ma haddii marka irid la banneeyo ah haddaad shay culus wax ku disho lagu qisaasi maayo soo iriddaa la wada mari maayo marka dariica waxay leeyihiin waxay u noqonaysaa in la fududaysto dhiigga daadintiisa wa haadaa huwa saxiix saasaa sax saas daraaddeed xadiidku siduu kutusayaa saxo waxaad doonto adigu wax ku dilay qisaastu sababteedu hadday dhimaato waa lagu qisaasi maana ayib waxaa kaloo xadiidka loo daliishanayaa oo loo deliishadaa in hadduu ninku haweenay dilo in loo qisaasayo yacni labnimada iyo dhadignimadu wax farqiga keeni mayse adoo nin ah haddaad haweenay disho waa laguu qisaasi wa huwa araajix waana ra'yiga jumhuurtu qabta wa leanna cumuumka nusuustaasaa kutusiyo xadiidkiinu hadda soo marnay muxuu ah almu'minuuna tatakaafa'u dimaa'uhum rag iyo dumar lama kala qaadan sooma ana annafsa binnafsi waay soo naf iyo naf maa sidaasaa raajixa yani ninku hadduu haweeney dilo kasna u dilo qisaas waa imaanaysa waa loo qisaasaya maana saas arraajix ibnu mundirna ijmac buu kusoo guurinaya masale saddexaad buu xadiidka laga faa'iidaysano qisaasta ruuxa waxaa lagu qisaasi karaa shaygu wax ku dilay baa lagu dili karaa shaygu wax ku dilay baa lagu dili karaa siduu wax u dilay baa loo dili saasaa asal waana midda qur-aanku tilmaamayo wain caaqabtum facuuqibuu bimili maa cuuqibtum haddaad wax ciqaabaysaan tii laydin ciqaabay mid la mida ciqaaba soo isagu dhagax kuma dilin dhagaxuu ku dilayn baa lagu dilay soma dhagaxuu ku dilayn baa lagu dilay saas manaa ayib marka sidaa inay tahayna jumhuurta qaba shardi ah waxay leeyihiin shayga uu ruuxu wax ku dilayo isagana lagu qisaasayo lagu dilayo waa inuusan shay xaaraama ahayn hadduu shay asalkiisu xaaraama yahay oo uu ruuxa ku dilo isagii lagu dili maayo ee markaa waxaa lagu dilayaa sabab kale oo mubaaxa lagu dilaya oo miaal waxay uga dhigayaan masalan hadduu isticmaalo sixir oo ruuxii sixir ku dilo isagana ma la sixri ya waa la sixraan dhahayna maya maalan wuxuu ku dilay khamruu ku qulaamiyey intuu afka qabtay yuu khamro afka kaga shuboo ku qulaamiyey wuu ku dhintay halla soo qabtoo khamro lagu qulaamiy maan dhahayna maya sababku markuu mubaax yahay markaasaa waxaan leenahay siduu wax u dilay ha lagu dilo ama hadduu sababku xaaraam yahay markaa waa laga tegayaa sabab kaleo waxaa la qaadanaya bahashi sidaa waxaa khilaafsan iyadana abu xaniifa oo isagu yidhi haddiiba qisaasi jirto shay afle un wax lagu dilo seef lagu dilo ruux laakiin dhagax baa lagu dhufanay wuxuu ku dilay ha lagu dilo iyo maya naftayaan la silcinin buu soo istaagay xadiidkanaan radinaye shaygu ruuxu siduu wax u dilay waa loo dili sababtu wax ku dilayna waa lagu dili haddayna markaa xaaraam ahayn saasa raajix وعن عمrاn بن xusayni radي الlahu canهu ana gulaama wiil ama adoon oo liunaasin dad u sugnaaday fuqaraa oo fuqara ah, ah ulaam dad a ah fuqaro waxba haysananoo dalley ah ay dhaleen ama u sugnaaday ama ay leeyihiin ayaa qataca wuxuu gooyey uduna hulaamin hulaam kale dhegtiisa hulaamkaa dambe oo liunaasin dad u sugnaaday akniyaa-a oo haysto taajiriin ah yani hulaam hulaamku addoonna waa noqdaa wiil yaroo xorana waa noqdaa mid reer faqiira ka dhashay baa mid reer haniya ka dhashay dhegta ka jaray faatawu nabiya nabiga u yimaadeen sal lay aslam falam yajcal ma uusan yeelin lahum iyaga shay-an waxba uma yeelin wax alla wuxuu ka soo qaaday ma jiro aahir saasaa ka muuqda lam yajcal lahum shay-an raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey whalaaatu saddexdii baa wariyey biisnaadin bay ku wariyeen saxiixin oo saxiix ibn cabdilhaadi fi lmuxarar wuxuu leeyahay ruwaatu hiqaat mukharajun lahum fi saxiix sheekh fi saxiixi sunan abi daawuud iyo nasaa buu ku saxiixinayaa xadiidku waa sugay xadiidku waxdii sugan ayib laakiin macnaha laga wado iyo culimadu ku kala tegaya ayib bacdamaa ay isku waafaqeen cidda dhibka geysatay reerkiisaa faqiira ah ama isagaa faqiir ah xaqii bini aadamku uga dhici maayo ama waa inuu markaa helo ama waa in laga sugo hadduusan markaa helin taa way isku waafaqeen xaq bini aadan inuu kugu yeesho mooyaane ama kuu cafiyo mooyaane waxbaa waayey ku dhici maayo taa markay islam dhigeen kadib baa waxay yidhahdeen xadiidkan see looga jawaabi marka xadiidkan marka jawaabo kala gedisan bay ka bixiyeen qaarkood waxay yidhahdeen ulaamka addoon baa laga wadaa ulaamka addoon baa laga wadaa waa sida wado uu mxuuha bayhaqi qabo wa ayib oo wuxuu leeyahy hadduu addoon yahay culimmadu waxay ijmackuin isla ogol yihiin addoonka jinaayadiisu addoonka dhibkuu geysto isagaa lagu leeyahay ah, marka waxay kutusaysaa dhibkuu geystay baa gaf ahaa khata buu ahaa khata'ana mag baa ka waajibta soo maa magtiina ma hayo magtiina ma hayo waxa uu leeyahay waxaa dhici karta marka nebigu inuu isagu ka qaaday magtii dhibka uu geystay khaa buu ahaa camdi ma hayn lann hadduu ka sii hay waa laga goyn lahaa sooma waa la qisaasi lahaa mag baa waajibta magtiina ma hayo meesha waxaa dhici karta inuu nebigu ka qaadayo isagu bixiyeyo ama baytulmaalka laga bixiyey ama si kale meel kale looga dabaray isagoo mutabarica khaaabi baa isaguna macni noocaasoo kale a ah tilmaamaya hadduu xorya inuu xor yahayna waa dhici karta laba goraba waxay leeyihiin qisadu waa qiso macaani ixtimaali karta oo laba midba waa ixtimaali kartaa inuu nebigu sal alay waslam asagu ka qaaday wayna dhici jirtayoo saxaabada qaarkood qaar baa intay dil galaan ayaa nebigu qaadi jirayoo isaguu bixin jiray makta reerkii marka uu ka dhashay iyo dadkiisii hadday fuqara yihiin inuu nebigu ka qaadayoo sidaa ku bixiyeyna waa wax suroobi kara waxaa suroobi karaysa falam yajcal lahum shay-an maadaama rarti reerkii fuqara yaho masaakiin yahay markaasi wax la siiyey ma jiro loo soo qaaday laakiin dayn uun dib looga sugay noqotayna waa dhici kartaa laakiin way dhacday oo sidaasay ku dhammaatay maya taa waxaa diidan nusuusta iyo qawaacidda kale shareecadaa diidan sidaasay marka xadiiska macaanidaasay marinayaan macnaha wacan camr bni shucaybin can abihi can jaddi radi allahu canhumaa ana rajula nin ayaa tacana duray rajula nin kale ayuu duray biqarnin buu ku duray gees ayuu fii rukbatii lowgiisa kaga duray inbaa nin kaleeto ku muday ama ku duray gees oo wuxuu kaga duray lowga fa jaa wuu yimid ninkii lowgiisa la duray ila nabiyi nebigu u yimid sal lay slm ninkii dhibanaha ahbaa nebiga u yimid faqaala markaasa wuxuu ihi aqidnii ii qisaas rasuul ilahi ah, ninkan dhibkuu ii geysta iiga qisaas iiga goof faqala nebigu wuxu uhi sal lay slam xataa tabraa ilaa aad ka bogsooto nabarku ah. waa qoyan yahay dhaawac baa tahay bal horta soo bogsood baa layi uma kadibna jaaa waa yimid ilayhi nabigu u yimid sal ly slam waa soo noqday faqaala wuxuu ihi aqidnii ii qisaas faaqaadahu markaasuu nabigu u qisaas sal lay aslam waa looga gooyey uma kadibna jaaa waa yimid ilayhi isagii buu nabigu u yimid sal lay slam mar danbuu soo noqday faqaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay carajtu waan naafoobay buuhi carajtu waan naafoobay lowgii isaga ahaa naafaa noqdo lugti wata waa dhutinahaya faqaala nebigu wuxu uri sal ly slam qad nahaytuka waan kaa reebay buui war nabarka u kaadi ha bogsoodayso kuma dhi waan kaa reebay buui fa casaytanii waad igu abardiiday faabcadaka allaahu allaa ku fogeeyey faabcadaka allaahu allaa ku fogeeyey wa batala wuuna buriyey carajaka dhutintaada iyo naafadaadana alla waa buriyey wax kasoo qaad malihi ukeeda lagaama kari waayo ukeeda haddii laga kari waayo midhaheeda goosaa la yidhi kaas saas maan ra waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey ayib uma kadibna nahaa wuu reebaydha rasululahi sal lay sl rsulku wuxuu reebay an yuqtasa in la qisa xadiidku marka bishawaahidihi iyo turuqihi buu ku xogoobaya saas man waana sugan ayib waxaa laga faaiidaysan jaraaxaadka iyo nabarada ilaa ay bogsoodaan lama xaqo saas man oo maxaa laga baqaya waxaa laga baqayaa nabarkani inuu dhibkan dhib ka weyn la yimaado siraaya inuu muxuu ahaay intuu gudbo oo xubinkii gudbo wuxuuba sababi karaaba ruuxu inuu dhinto soma inuu ruuxba dhintuu sababi karaa ruuxii hadduu nabarkii u dhinto mag dhan baa laasimi lahayd sooma laakiin gacanta nabarkii kaa gaadhay haddaad markaba dejiso tidhaahdo hala ii dedejiyo oo waxoogaa lagu siiyo ood nabarkii u dhimato dee yaad u raadsan waayo xaqaagii qaadata saas weyaan shareecadu marka waxay tidhi nabarku intuu bogsoonayo hala sugo intuu bogsoonayo hala sugo sidaasu nabiga uri sal ly aslam alimaamu shaafici caleyh raxmatullah isagu wuxuu qabaa in la sugo intuu ka bogsoonayo waajib ma ahe waa sunno waxaana laga qaadan buu leeyahay markuu ninku soo noqnoqday nebigu sal lay aslam markii dambe waa u ogolaaday soo ma marka istixbaab bay kutusiyeen wujuub kutusi maysa bui laakiin abu xaniifa iyo maalig iyo keyrkii waxay ku tageen inay waajib tahay sugiddu ilaa uu nabarku ka bogsoodo aaminna laga noqdo inuu nabarku gudbo oo xubnaha kale usii gudbo ama jidka kale u gudbo markaa unbaa la xaqi karaya man saas man waana ixtiyaad ahaanoo waxaa loo taxadarayaa dadka xuquuqdooda taxadar baa ku jira nooc taxadar ah marka ruuxu inuusan degdegin taasaa la doonaya qaadiguna inuusan xukumin ilaa nabarku bogsoodo nabarku markuu cusub yahay markuu bogsoodo xaquna waa ka yaraan karaa waana ka badnaan karaa hadduu dhib intaa ka weyn la yimaadana waa ka badnaan karaa hadduu nabarka dhibkiisu soo ururana waa ka yaraan karaa marka uu qoyo yahay sidiisaba waa la fiiriyaa waa la fiiriyaa waxaa la qiyaasaa inta uu jira hadhow ninka qaadiga xukumaya nabarka markuu qoyanaa fiiraduu fiiriyey bay yay ku salaysmaysaa xukunka hadhow uu qaadan doona waana dhibaatooyinka hadda dadka naga haysta dhibaatooyinka isu geysanaya dhibaatooyinka dhaawacyada iyo nabarada isu geysanaya dhibaatooyinka naga haysta ka mid marka hore nabarku qoyan yahay ninna la tusi maayo sheekhna loo keeni maayo lana arki maaye dhakhtar baa loo geynaya dhakhtarkii meeshii wuu soo tolay waa ka nabarkii waa tolan tolanya isagoo bogsoodayoo tolmay oo baa lagu keenay xukun baa lagu yidhi oo maxaad xukumi maxaad ka gara nabarkani ma laf buu gaadhay ma dhexduu ahaa inteebuu u jiray maba garanaysa dhakhtarkii ha lagu noqdaa layidhi dhakhtarkii wuxuu soo qoray uun intaasoo muxuu ahaaye hoosna cabirkaasuu u galay intaasna dilaacu ahaa sentimitr waxbuu soo qoraya laakiin laf ma gaadhay iyo intee u jirsaday iyo wixii wax lagu xukumi lahaa o dhan macluumaadkii ma hayo sooma markaasa waxa lgu sheekh shareecada lagu kala xukum warta maxaa shareecada idinku usuustii aan xukumi lahaaba ma haysaan waa arrinta u baahan in lagu baraarugo markuu nabarku dhaco wuxuu u baahan yahay intuusan weli isqabsanin in la cabiro cabirkaasaa wax ku salayso xuquuqdu markaa ku salayso man sidaas weyaan xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in sida nafta dilkeedaba ay qisaasta uga dhalanayso nabarada laysu geystana inay qisaasta uga dhalanayso nabaradana waa la qisaasaa oo dadka waa laysaga gooyaa oo waa loo kala jaraa waa loo kala qisaasaa nafta dilkeedana waa lamid waana sida qur-aanku sheegay wa katabna calayhim fiiha ana alnafsa binnafsi ilaa ilaahay ka yidhahda waljuruuxa qisaas juruuxdu waa nabarada laysu geysanayo saas maana qaar waa laga qaada waa loo tegi doonaa xadiiskuna la mid ayib yani juruuxna waxay leeyihiin in nabarada laysu geysanayo qisaas waxay aqbali kartaa markii eh, nabarka ruuxa uu geystay isagii oo kale oo waxba dheerayn loo geysan karo ruuxa haddii laga baqayo in laysla simi kari waayo mag bay markaa noqonaysaa mag bay markaa noqonaysaayo way ka guureysaa muxuu ahay qisaastii way ka guuraysa waa iska bedelaysa marka waa inay suurooyi karto in laysla simi karo dhinka ruuxa loo geystay iyo kan kan kale loo geysanayo waa inay sinmi karaan oo la simi karo isku mid noqon karaan macna ayib waxaa kaloo iyadana shardi ka dhigaya waa in aamin laga yahay inay naftu u dhimato haddii iyadana aan aamin laga laga baqayo ruuxan haddii la qisaasto xubinka uu dhibka u geystay kiisii oo kale loo geysto haddii loo badinayo inay dhimasho keeni karto ayadana waa laga wareegi bale oo mag baa loo wareegaya lanna isdhimasho hadday ka dhalato isku ma noqoyso dhimashadii waxay isku mid noqoneen markaa laba adi tafaasiil baa ku jirta wa can abi hurayrata radiallahu canhu qaala wuxuu yihi iqtatalat waxaa islaayey oo dagaalamay imra'ataani laba haween oo min hudaylin qabiilka reer hudayl ka dhashay bani lixyaan bani lixyaankoy waa qabiil reer hudayl ayb riwaayo kale bani lixyaan bay leedahay waa laf faramad markaasay gantay oy ku tuurtay ixdaahumaa labadii dumar mid midka midood alukhraa tii kale waxay ku tuurtay ku gantay bixajarin dhagax dagaalkii dhex maray intay dhagax qaadatay ku tuurtay faqatalathaa way dishay iyadii iyo wamaa fii batnihaa iyo wixii uurkeeda ku jirayba uur bay lahayd macnaha iyadiiyo ilmihii uurkeeda ku jirayba dhagaxii baa dilay way israacisay waxay ahayd xadiidka riwaayaadkiisa kalaa sii cadaynaye ilmihii baa dhintay uurka ku jiray kadibna iyadiibaa ka daba tagtay oo raacday fakhtasamuu markaasay doodeen ilaa rasuulilahi sal ly sl rasuulka xaggiisay isula doodeen oy u xugum tageen faqadaa markaasuu xukumay rasuululahi sal ly sl rasuulku wuxuu xukumay anna diyata janiiniha uurjiifkeeda magtiisu quratun waay janiinka waa ilmaha uurka jiifa ilmaheedii uurka jiifay magtiisu quratun weeye adoon ama adoon uratun waa naf cabdun weye adoon ow amase waliidatun ama adoon urada waxaa la yidhahdaa asalka waxaa loo isticmaalaa cadaanta wejiga ayaa urada la yidhahda halkasta waxaa laga wadaa naf macnihii laga wadayna xadiiskaa sii caddeeyo nabigaa sii fasirayo uratun cabdun adoon aw waliidatun adoon cabdigu waa midka labka ah waliidaduna waa midda dhajigka ah. saas maanaa marka addoon ama addoon baa laga bixinaya uradana iyagun baa laga wadaayo yani waxa weyaan waa macnaheed isfasiraya man wa qadaa nabigu waa xukumay sal lay slam bidiyati lmar'ati haweenaydii dhimatay ee la dilay magteediina wuu xukumay bidiyati lmar'ati haweenaydii la dilay magteediibuu xukumay calaa caaqilatiha tii wax dishay qaraabadeediibuu ku xukumay caailatiha caailati qaatila tii gacanta lahayd qaraabadeedii iyo adeeradeed iyo walaalaheed iyo ilmaadeeradeed dadkii casabadeeda ahaa ayuu nebigu ku xukumay inay maktii bixiyaan haweenta matedwarasahaa nebigu wuxuu dhaxalsiiyey warasa wuu dhaxalsiiyey haa tii la dilay dhaxalkeeda wuxuu siiyey waladahaa ilmaheeda iyo waman macahum iyo dadkii la jirankooda ah caruurtay ka tagtay iyo dadkii kale dhaxalkeeda lahaa ayuu nebigu sal alay wasalam siiyey dhaxalkeediina fa qaala markaa wuxuu yidhi xamlu bnu naabiqata hudali xamlu bnu naabiqata alhudali baa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay kayfa sideebaa yuqramu loo qaraami see looga qaraama bixin oo kharash looga bixin man cid laa shariba aan waxba cabbin walaa akala aan waxbana cunin walaa nataqa aan hadlin walastahalla aanama sawraynin fa milu daalika kaasoo kale buu yihi yuallu dhiiggiisa waxba lagama soo qaado kaasoo kale dhiiggiisa yuallu waa la buriyaayo hadir baa laga dhigaa waxba ka jir ayib macnaheedu waxa wuxuu ka wadaa waa nin wax isku hagaajiyeyo wuxuu leeyahay malaha jaahiliyadii iyo islaamka ka hor waxay ahaan jireen buu ka hadlayaayo nafta magta laga bixiyo xoola laga bixiyo ilmo yaroo uur ku jiro oo wuxuu yahay aan la garanayninoo soo dhintay oon hadlin oon waxba cabbin oon waxba cunin oon soodaynin markaa hadda leeda wax laga bixiyo kaasoo kale dhiiggiisa waxba lagama soo qaadu yidhi hadal waxoogaa marka aftahanima ku jirto o isku hagaajiyey buu ku hadlay sooma sajci baa la yidhaha laakiin aansaxsanayn markaasaa faqaala rasululahi sal lay sl rsulku wuxuu yidhi inamaa haada kani min ikhwaani alkuhaani ah, kuwa wax sheeg sheega walaalkood waay iyaguu la mid yahay waay kuwii wax sheeg sheegi jiray waay ee hadalka isku hagaagaajin jiray kuwii oo kale wey macnaha ah. ayib ikhwaanka waxaa laga wadaa bimacna almili baa laga wadaa ah. muxuu ahaaye ina almubadiriina eh, kaanuu ikhwaana shayaaiin ma shayaaiinta walaalahoodba isku hoyi isku aaba ma dhan maya kaanuu ikhwaana shayaaiin ahku shay waxaa la yidhaahdaa mar haddana shayga shayga la midka akhiihi baa la dhaha waa walaalkii marka macnahaasa laga wadaa dhaqankii iyo hadaladii kahanada ayuu ninkani la yimid waay kahanadana waxaa la yidhahdaa waa dadka wax sheegsheego jinka la shaqaysta jinanka iyo la shaqaysta wax usoo sheegaanoo wax sheegsheego oo faaliyo oo xidigaha fiiriyo oo kuwaasaa kahanada la yidhahda ayb min ajli sajcihi muxuu nabigu sidaa ugu yidhi min ajli sajcihi tixdiisa darteed alladii kaasoo sajaca uu taxay dixda uu isku hagaaji iyo hadalka sajciga ah, sajciga waxaa la yidhahdaa hadalka waxoogaa muxuu ahaayey aakhirkiisu isku qaab uu u dhacahayo somaali kayfa yuqrabu man laa shariba walaa akala walaa nataqa walaa istahalla somaali waa sajci marka sajcigaa iyo hadalkaa uu isku hagaajiyey dartii ayuu nebigu sal lay waslam sidaa ugu yidhi ina hada min ikhwani kuhaan saasaa loogu yidhi ayb muttafaqun caley buhari muslim soo saar xadiidkani masalada loo keeno faa'iideynaya waxa waaye ilmaha uurka ku jiraay magtiisa ilmaha uurka ku jira magtiisa magtiisu waa gura guraduna waxa weeyaan waa addoon ama addoon ama addoon ama addoon ama uurka ha ku dhinto ama muxuu ahaayey eh, ama uurka ku dhinto ama hooyaha ka soo baxo isagoo meyda hadduu isagoo nool bannaanka yimaado oo bannaanka markuu yimid kadib uu gadaasheed dhinto marka waa ruux rasmi ah oo nool magtiisao kale waay nin dhammaystiran magtii waay hadday haween tahayna haween magteedu waay sooma ee waxaa laga hadlayaa markuu uurka kusoo dhinto isagoo uur ku jira markuu dhinto marka wuxuu leeyahay qura quradu maxay tahay waa addoon ama addoon ayib oo hadda hadda addoonna ma hayno addoonna ma hayne maxaan samaynayna jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan salafan wa khalafan gurada qiimaheedu waa shan neef oo geela nisfu cushri diya la yidhahda magta marka loo qaybiyo toban meelood meel ka mid waa meeqa ya waa toban sooma haddana nis usii qaybi waa meeqa shan neefoo geela shan neefoo geela gurada ah waagaa salafka ee waxyigu degayey ayaa addoonka ama addoontu qiimaheedu wuxuu dhannaa shan neefoo geela sidaas daraaddeed shan neefoo geelaa laga bixinayaa wey ilmaha uurka isagoo ku jira lagu dilay oo uurka ku dhinta macnaha ayib sidaasna jamaahiiru ahlicilmi baa qaba sidaas xadiisku tusayo ayay badigood qabaan ayb laakiin waxay leeyihiin waa in la hubiyo inuu jiniin ahaa uurjiif inuu ahaa ayib oo bini aadam abuuran waa inuu yahay way leeyahay qaar waxay leeyn waa in naftii la geliyey laanna haddaa naftiiba la gelinba waa la dilimay imaan karta qaarna waxay leeyihin war ma ahee marba hadduu suuraysmo bini aadam isu suureeyo oo nabarka sababtiisa uu ku soo dhaco waa la bixinayaa magti waxay isla ogol yihiin hadduusan weli bini aadam ahaan u suuraysmin oo isagoo ama xinjirtii ah ama yani cad ahoo weli xubnihii iyo la bixininoon suuradii qaadanin ama isagoo muxuu ahaaye iska candhuuftiiyo manidiiska hadduu soo dhaco markaasi mag male way isku waafaqsan yahi markaas mag male laakiin waxay ka doodayaan markuu suuradii qaato qaar baa qaba qaarna waxay leeyiin markii nafta lagu afuufo wixii intaa ka dambeeya markuu imaanaya markaa isaga waa taas wey ayib masalada labaadi waxa weeye xadiidka waxaa daliishaday culimmada qabta shibhu camdiga dilku waa saddex nooc midi waxa weeyaan waa kas oo waa ruuxii inaad dilkiisa u qasado waxa aad ku dishayna uu yahay wax dadka dila haaliban midina waxa weeyaan waa shibhu lcamdi oo kas kaskuu shabahaa kaskuu shabahaa oo muxuu yahay ruuxii waxaad ku dishay wax sida qaalibka aan dadka dilin laakiin inaad disho waad u qasaday saasman dilkiisa waad u qasaday oo nabarka waad u qasaday inaad ku dhufato nabarka kama kaama ahayna inaad ku dhufato waad u qasaday laakiin wuu dilayaa ismaadan lahayn sida ana ma dilo maalan ruux baad ul adoo ku dhufdhufanaya buu ushii u dhintay soo ma dhagax yaroo loo dhiba nin baad ku dhuftay markaasuu u dhintay waad ula qasadeenna nabarka inaad ku dhufato laakiin sida qaalibkaa ma dilo lcamdi baa la yidhaahdaa waana kan xadiidku sheegaya noocaasaa laysku khilaafsanya laba nooc fuqahadu way isla ogolyihin inay jiraan midka kaska ah iyo midka kamaa ah maxdiga ah alkhaaa ah, maxdiga ah waxa weeye ruuxii nabarka inaad ku dhufataba ulamaadan qastine adoo cid kale ku waduu isagii ku dhacay ka maxaa la yidhahdaa waa khata waa gafka maxdiga ah oo barxla maala ugaar baad tooganaysay xabadiibaa ruux bini aadama ku dhaaftay soma si aan ku talagal ahayn baad shay usoo tuurtay ruux buu ku dhacay waa u dhintay aa baa ladhahda leanna qasadkaagu ma ahayn ruuxan wax gaadhsii taa way isla ogoliyi midka kaskaana way isla ogoliyi laakiin midka shibhul camdiga ah ee dhinacna kama a ka shabaha dhinacna kaska ka shabaha kaasay isku khilaafsan yihiin ma jira mise ma jiro culimada qabta marka shibhul waa jira waa nooc saddexaad ayaa xadiiskan daliishanaysa lanna haweentu waxay wax ku dishay muxuu ahaa dhagax buu ahaa sooma dhagax bay caloosha kaga dhufatay dhagaxii bay udhifay ilmuhu udhintay ayib ayaduna gadaal dambey ka dhimatay ayadaa dambe markay dhimatay ayadan xadiisku wuxuu kutusayaa nebigu inuu xukumay sal alay wasalam magteediioo kaamil ah ila waa ruux weyn oo banaanka joogay sooma magteedii baa la xukumay magteedii yaa la siiyey magteedii waxaa la siiyey aruurteedii iyo dadkii kale ee dhaxalka wax ku laha oo ninkeedu ka mid yahay cala araajix lanna xadiis baa sugan fii sunan abi daawuud yani masle khilaafiya lakin xadiis baa ku sugan macnaa fii sunani abi daawuud haweenta la dilay magteeda inuu ninkeedu dhaxalka wax ku leeyahy ayib marka waa ka mid waay waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka laga faaidaysanaya hadal kasta oo la hagahagaajiyo oo muxuu ahaaye laysku toostoosiyo oo xaq lagaga hor imaanayo waa baatil sajciga iyo tixda iyo waxoogaa hadal isku toostoosan inaad isku hagaajiso asal ahaanteedu dhib ma leh haddii waxaad ka hadlaysay iyo waxaad kaga hadlaysaa uusan markaa shareecada khilaafsanayn waxoogaa tix gabay ah ama muxuu ahay geeraar ah ama buraanbur ah oo waxoogaa isku yaro toosan inaad hagaajisa ceeb maaha ceeb maaha laakiin goormuu ceeb noqonaya oo uu noqonaya ina hada min ikhwaani ilkuhaan markaad xaq ku burinayso baatilna ugu nusraynayso sooma xaq markaad kaga hortegayso aftahannimo iyo afmiishaarnimo aad xaq kula dagaalamayso waa baatil sooma waa min ikhwaani ilkuhaan waay laakiin markii ay shay mubaaxa u isticmaalayso ama xaqba aad ugu nusraynayso sidaas ma aha macna ayib ayadana macnaha waa laga faa'iidaysan ninka isagaa marka waa loo cudurdaarayo nebigu sal lay wasalam familu hada yualu jasaas yani ma dili nebigu sal waahrajahu waxaa soo saaray xadiidka abu daawuuda wanasaa'iyu min xadiidi ibni cabaasin ana cumara radi allahu canhu sa'alahu wuxuu weydiiyey man shahida ciddii goobjoog ahayd qada'a rasuli lahi sal lay slam nebiga xukunkiisii filjiniini ama janiin filjaniini uurjiifka xukumkuu nebigu ka qaatay ciddii goobjoog ahayd buu saxaabada weydiiyey war nebigoo xukumkaa qaatay yaa ogaa oo maanta loo markhaati kaca buui ayb qaala wuxuu yidhi marka waxaa ka markhaati kacay nin saxaabada ka mid ah. qaala wuxuu yidhi faqaama waxaa istaagay xamlu bnu naabiga fa wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa bayna yaday imra'atayni laba dumaroo dhexdoodaan ah laba dumar ah hortooda dhexdeedaan aha yani waan la joogay wey fa darabat markaasay dhufatay ixdaahumaa midood alukhraa tii kaley ku dhufatay fadakarahu xadiidkuu sheegay mukhtasaran isagoo lasoo gaabiyey wa wasaxaxu xadiidka waxaa saxiixiyey ibni xibbaana walxaakim bukhaari baa sidoo kale saxiixiyey sida tirmidi uu cililkabiir kusoo guuriyey albanina fii saxiixi abi daawuud iyo nasaa-i ziyaadana ku sugan oo dhahaysa wuxuu nebigu amray in haweentii loo dilo haweentay dishay ziyaadadaasi odhanaysa wa an tuqtala waa ziyaado shaaza wa ziyaado daciifo haweentii wax dishay dilkeeda nebigu ma amrine mag baa la laasimiyey soma sidaasoo sax ama riwaayada dilku waa daciif maxfuuda maaha sida imaam lbayhaqi uu tilmaamayo hada bilahi tawfiq